subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib waa subaxnimo talaado ah taarikhdan ay ku beegantahay ko iyo labaatanka bisha kooiyo tobnaad labada kun labaatanka qodobada saaka aad barnaamijka ku dhegeysan doontaanna waxaa kamid ah maamul goboleedka hirshabeelle ayaa sheegay in guud ahaanba ganacsigii ka jiray deegaanada maamulkaasi uu istaagay kadib markii magaalooyinka waaweyn ee maamulkaasi guud ahaanba ay ku fateen daadadka ka dhashay roobka iyo sidoo kale fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle wasiirka wasaaradda ganacsiga ayaa si kulul uga hadlay sidoo kale waxaa digniin culus loo diray ganacsatada xilliyadan oo kale ku qaaliyey raashiinka dadka shacabka isla markaana shacabku waxay ka cabanayaan ee maciishadu ceerkaas ku shisharartay waraysi arrimahaasi ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa barnaamijka inta uu socdo qodobadaasi ayaan xoogga saari doonaa ee xubintii kalmaan ayaa qayb ka ah waa mar kaliyo falqaynta wararka boqortigeygayeelo nina yahow dadlama beelo mana boqortigeegayeelo mookihin barbaarteenu beeqay xaraajma lafadaad midashmoodeen rubadool ku jirmaa lafadaad midashmoodeen tumba duulku jira maaha macdan buurku sheekaada cilmiga in badan dheere gulbadboolku jira maaha nafadaad bilaash mooteen gulbadboolku jira maaha macdan buu ku sheekaadaa cilmiga in badan dheere erigay adaamboy haddii aan baroor dhigo erigay adaamboy haddii aan baroor dhigo baaqayayla garan doona waxaan ahay bukaan soor waaqayayda garandoon waxaanahay bukaan soo keligay hadaanboy haddii aanba hordiiqo keligay hadaanboy haddii aanba hordiiqo waaqayayda garandoon waxaanahay bukaan waaqayayna garan doona waxaanahay bukaan socode heestaasi waxay daafur wahayd barnaamijka falaqaynta wararka oo aad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho xiliyadan oo kale deegaanada maamulka hirshabeelle waxaa saameyn ku yeeshay fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle iyo sidoo kale daadadka ka dhashay roobka deerta ee ka cortay deegaanada maamulkaasi shacabka ku dhaqan deegaanada hirshabeelle ayaa waxay walaac ka muujinayaan maciishada iyo raashiinka cerka isku shishareeray islamarkaana waxa ay sheegayaan in xaaladda ay tahay mid adag sidoo kale dad ayaa ku godoonsan deegaano hoos yimaada magaalada mahaday ee gobolka shabeelada dhexe kuwaasi oo ay biyaha goodoomiyeen islamarkaana dalbanaya in lala gaaro ama dalbanaya sidii loo soo badbaadin lahaa sidoo kale guud ahaanba magaalada beledweyne ee xarunta gobolka iiraan ayaa waxaa si buuxdo ama eh, si xoogan eh, ugu soo rogmaday fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle dadkii ku dhaqnaa magaaladaasina guud ahaanba waa ay ka barakaceen iyadoona dadka barakacayaasha ah ay wajahayeen xaalad biniaadamoti ugu darnayd maciishada ayay ka cabanayaan dadka ka barakacay deegaanada maamulkaasi sidoo kale waxaa istaagay guud ahaanba gawaaridii gala jirtay magaalooyinka jowhar iyo sidoo kale beledweyne iyadoona arrintaasi ay markaasi sababtay in maciishada ay cerkaas kusii shareerto wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maamul goboleedka hirshabeelle maxamed yuusuf culow oo aan markaasi wax ka weydiiyey dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka ku dhaqan deegaanadaasi oo ay barakiciyeen fatahaadaha iyo daadadka ku rogmaday magaalooyinka gob magaalooyinka maamulkaasi ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan buu istaagay ganacsigii deegaanada maamulkaasi isla markaana aysan jirin gawaaridii ka imaan jirtay magaalada muqdisho oo aadi jiray magaalooyinka maamulkaasi ay istaageen isagoona sidoo kale sheegay inay tallaabo cad ka qaadi doonaan ganacsatada xiliyadan oo kale isku daya in ay maciishada cirka geliyaan eh, raadiyo kulmihi aada u mahadsantihiin eh, runtii eh, sida lawada ogyahay guud ahaan deegaanada soomaaliya waxaa ka da-ayay roobab xoogan oo miyigaana kuwaas oo si isdaba jooga ah ugu guud ahaan dalka soomaaliya eh, runtii saad ka warqabtaan eh, deegaanada iyo degmooyinka eh, dowlada hirshabeelle waxa qeyb ay ka yihiin deegaanada raboobka iyo fatahaadaha ay saameeyeen waxaana ugu daran degmada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan runtii gebi ahaan degmadaasi qof muku noola ah oo waa laga wada barakacay biyaana waxay yihiin kuwa si zaa'id ah magaaladaasi ugu qulqulaya Eh, runtii halkaas waxaa ku geeriyooday eh, ilaa iyo eh, saddex iyo toban ruux runtii dhammaan guryihii ku yaalay iyo musqulihii ku yaalay halkaasna aan idhahda musqulihii ku yaalay gebi ahaanba waa ay dumeen marka waxaa gebi ahaan istaagay ganacsigii guud degmada beledweyne iyagoo dadka ay ka barakaceen guryahoodii waxaa cirkiis ku shareeray qiimaha raashinka runtii saameyn aada u weyn ayaa uu noo geystay fatahaadaha iyo roobabka degmada beledweyne ku habsaday sidoo kale waxaa jirta in magaalada jowhar ee caasimada dowladda hirshabeelle iyana ay roobab miigaan ah ay ka daheen muddo labaatan maalmood oo xiriir ah gebi ahaan waxaa go-ay wadadaas ku xirta jowhar iyo balcad Eh, halkaas oo runtii eh, roobab xoogan ay ku dayeen gawaaridiina eh, ay mari waayeen raashinka qaar ayaa magaalada joor waxaa lagu keenaa duuman waxaana runtii loorka briiska magaalada jowar uu ka marayaa in ka badan konton dollar waana runtii dhibaato aada u xoogan sidoo kale waxaa gebi ahaanba baaba-ay dalagii ay beerteen maadaama shacabka gobolka shabeellaha dhexe ay yihiin beeraley gebi ahaan waxaa baaba-ay oo biyihii ay gooyeen oo roobabka eh, dalagii ay dhigteen eh, shacabka gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowar iyo tuulooyinka hoos yimaada eh, waxaa erka galay qudaarta qeybaheeda kala duwan runtii muruqmaaratada maalintii waxay shaqaystaan habeenkii dab ku shuban jiray iyagu waa kuwa saameynta ugu badan ay soo gaartay marka loo eego magaalooyinka jowar iyo beledweyne dhibaatada aad bay u badan tahay magaalada jowar qeybo ka mid ah waa laga barakacay oo roobabkii ka da ayaa biyo dhigay xaafadaha biyohoorka gaar ahaan xaafada antawadaanka laanta badda cas waxaa halkaas saaran afar motoor oo iska kaashanayaan maamulka gobolka shabeellaha dhexe kan degmada jowar iyo hirshabeelle biyo halkaasna looga saarayo in ka badan toddoba boqol oo qoys ayaa ka barakacay guryahooda inta la xaqiijiyeyna hal qof oo dhimarka loogu jiro ayaa magaalada jowhar eh, runtii ku geeriyooday roobabkii eh, ka daayay marka eh, saameyn badan ayuu nagu yeeshay roobka iyo fatahaadaha ka daaya aya guud ahaan dalka soomaaliya iyadoo weli la saadaalinayo in roobab kaleo xoogan ay ka daayaan ayaan guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka hirshabelle ganacsiga deegaanada maamulka hirshabelle ayaad sheegtay in guud ahaanba istaagay maciishada dee cerka isku shisharartay maxaa xal ah oo dadka aad markaasi eh, ka wasiir ahaan aada la wadaagteen runtii eh, waxaan kulamo la qaadanay eh, ganacsatada qeybaheeda kala duwan waxaan ka wada hadalnay qaabka ugu macquulsan dadkaas masaakiinta ah dalagyadiina ay ka gooyeen soobabka iyo daadadka loogu gargaari lahaa ama loogu gurma lahaa runtii Eh, ganacsatadu waxay nala qaateen eh, sida ugu macquulsan in eh, qiimaha ay hoos u dhigi doonaan inkastoo ay iyagu laftooda walaa xoogan ay ka muujiyeen ama ay dhibaato ay ka sheegteen wadooyinka ay soo marayeen raashinka iyadoo mararka qaarna dooman lagu keenayo halka loorka bariiska magaalada joor uu ku imaan jiray hal doolar hadda waxa uu ku imaanayaa shan doolar marka waa dareemi kartaa qiimaha kortay ganacsatadana runtii eh, waa ayna la qaateen eh, intikraankooda ah inay hoos u dhigaan qiimaha waxaana ka codsanay in ay u gargaaraan eh, dadka masaakiinta ah ee muruqmaalatada xiliyadan oo kale oo ay jiraan daadad iyo fatahaado iyo roob oo markaasi magaalooyinkii kala gooyey waxaa jirta ganacsato xiliyadan oo kale dadka sida la sheegay ka faa'iidaysto maciishada cerka geliya arrintaasi maxaa inkii qorshaysa runtii waa xaqiiqo eh, arintaas eh, guud ahaan soomaaliya o dhan waa ay ka jirtaa eh, balse ganacsatada magaalada jowhar waan kala hadalnay arrintaas ciddii lagu soo qabtana runtii waxay mutaysan doonaan ganaax iyagoo markaas loo aqoonsan doono kuwa burcad ah oo dhiigmiirito ah ee dhibaatadooda ka faa'iidaya runtii ganacsatadu waxaan leenahay oo u sheegnay in ay yihiin dad muslim ah eh, kitaabka qur-aanka kariimkana eh, ganacsiga uu dhigayo eh, qeybo kala duwan marka waan u sheegnay diintu waxay ka qabto qiimaha la iibinayo raashinka iyo iyo weliba midka ay keedsadeen xilliga jilaalka oo wadada marka ay furneed ay xilligan ay gadayaan qiimo aada u sareeyo marka intaasba diintu waxay ka qabto culamaadiin aan horgeyni runtii waa ka wada hadalnay Eh, meel fiican oo isla dhignay mar kale iyo mar kale iyo mar kalen waxaan ugu baaqayaa ganacsatadu in ay dadka masaakiinta ah ay u nuglaadaan ilaahay ay ka cabsadaan ummadda masaakiinta ahna ay u dhimiriyaan oo aysan ka faa'iidin dhibaatada ee shacabka soo wajahday sidoo kale eh, dowladda federaalka soomaaliya iyo eh, hay-adda sodma iyana waxaan ugu baaqaynaa in gargaar bini-aadinimo oo deg deg ah ay la soo gaaraan guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka hirshabeelle gaar ahaan magaalooyinka jowar iyo beledweyne oo runtii eh, halkaas ay saameynta ugu badan ay soo gaartay oo roobabka iyo fatahaadahaba ay soo gaareen sodna waxaan leenahay eh, fadlan eh, usoo gurmada dadkan mas-uul ayaa ka tihiin waana runtii dad aada u dhibaateysan tuulooyin hoos yimaada magaalada mahadaay waxaa la sheegayaa in dad ay ku goodoonsan yihiin oo biyihii ay goodoomiyeen qaarkoodna wali aan la soo badbaadinin marka arrintaasi Eh, maxaad ood eh, ka qabateen oo aad warka haysaan runtii aad eh, waa macsan tahay saa og tahayba waa jirtaa in maadaay in ay saameyn ku yeesheen fatahaadaha wadiga iyo roobabka isgeersaday madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdullahi xuseen cali guudlaawe ayaa tegay deegaankaas isagoo ay la socdaan wasaaradda galgaarka iyo sidoo kale wasaarada wasaaradda caafimaadka iyo wasaarado kale runtii waxa ay qiimeeyeen xaaladan dhabta ay ka jirta halkaas madaxweynaha indhiis ayuu ku arkay in gebi ahaanba degmada mahaday ay saameyn balaaran ay ku yeesheen fatahaada lagana barakacay saddex meelood laba meel ee degmada mahaday sidoo kale waxaa jira tuulooyin iyana ay dadku go-doonsan yihiin oo runtii u baahan iyagana gurmad dalagina uu ka go-ay runtii la rabana in iyagana lasoo samatabixiyo madaxweynaha waxa uu faray golaha wasiirada gaar ahaan wasaaradda gargaarka iyo wasaaradda caafimaadka in eh, iyo wasaaradda arrimaha gudaha in gargaar degdeg ah ay dadkaas ay la gaaraan kaasini waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maamul goboleedka hirshabeelle maxamed yuusuf colow oo aan wax ka weydiinayay dhibaatooyinka ka dhashay roobabka iyo daadadka kusoo rogmaday magaalooyinka maamulkaasi weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka bisha gabagabada barnaamijka falaqaynta wararka ayaan la soo gaarnay waxaad kusoo dhawaataan xubinta kalamaan kalamaanay waa la yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaley eh. dalka anaa xukuma iyo dir laysku maamulo soomaalidu ka daashaye eh. doorashiiya madirir laysku darayaa eh. kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war bashiir waxaa la yidhi darandoriya darandoriya naasnaasi dabadeed war kalamaanay qofkii danihiisa moog amase dembanaa la yidhi lo'diisaa dibi dhashee in reer yurub lagu daydiyo dimuquraadiyad lagu kadsoon siyaasadu daraja ma leh dalluun aan u qodan duulkan micnaheeda garan si gaara dalkeenna iyo soomaalida wow dilliin damaacigu waa beley xilkay wada doonayaan midkooda helaa darsada durduro wuxuu sii galaa seetiyo dabar aan lahayn siduu yahay ruux derderan balaaya daftoo la maray inuu dadka laayo oo maryaha daadjuu sigtaa ha yeeshee dowladdiiyo kursiga loo deedan yahay midkii ku dangiigsadow hays oran danahaga qura kaliya uundaydaye midnimo lagu diirsadayo daryaal qarannimo lahow haddii kale dacasyaqaa damiirlaawaa noqeen shisheeyaha dabaliqnow aryaadhaha madaxweyne deni hadduu yidhi doorashadii muquraatiyo oo dadweynuhu madaxdoora soo dooraha ayaanaan qabaha waa yaabaxaa lagu diidan yahay war cabdulow dimuquraadiyadda nin walba shaati leeg intuu ka toshay inuu isdoorto maaha haddaba doorashaya dagaal maxaa isu keenahaya war dimuquraadiyad iyo doorasha hadday daaca tahay laguma dagaalamo ninkii la diidaana waa iska tagaa naw waan wallaweynay intaa muuse biixi ma u sheegi weydeen war wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi oo ka qayb galay munaasabad lagu taageerayay gabar barasaab ka noqotay maraykanka wuxuu yidhi dimuquraadiyadda maraykanka ka dhacda ay ku soo baxday naadiya oo kalaa ka dhici doonta soomaaliya ee haloo diyaargaroobo war wasiir fiqi miyausan ogayn dagaal shabaab iyo daadad in dadku lugaa kula jiraan warna miyaw aanu nahay dimuquraadi aanu nahay soomalilanka dheegi jirnay waana socod u haytay munoo dhaaftana waalmadayow haddaad naascanow tegaysid annagu kaama hor joognee dimuqraadiyadeeda nooda warwaaqlow maadna aadan dhaqtanaa sidaas tiri war waliba dheegi jiray ummadu ummadu way daalan ummadu ummadu way daalan inay deganaan heshiyo dimuquraatiyabay rabtaa iyo kala dambayn war waxaa la yidhi eh. innagoo diinta dhowrayna eh. dhaqankana daryeelayna eh. dunidiyo casriga maanta inta danaha lagu gaadhay innagoo ku dayanayna dooro ha doorto miyay taagan tahay war bashiiro la yidhi waxaa duubka xidhan kara oo doonta wadi kara nin la doortay oo mudan dheeraad in waliba ku tabtay inaguna derajada sanduuca ah iyo kalsooni baan ugu sii daraynaa war doorashaiyo dagaal meel ma wada galaan anigu haddaan deni aha waxaan odhan lahaa walaalayaalo way doortaye eh. ubowk dooran mayna hadday ugu jawaabaan eh. hadda xaggee dagaal ku hurhaya war bashiira weliba kaerfaday eh. ano awal dili koro go'o magaala lawrigaaka jabay boowe maa ka joogtaaniin warmadayo war mahayside bashiir toban jeer buu kugu yidhi puntland arrimeeda ayada xallisanaysa haddana inay xallisatay aa islaan ciise iyo madaxweyne deni xal saacado badan bay wada hadlayeen kadibna islaan ciisoo la hadlay odayaasha dhaqanka iyo bulshada reer garowe wuxuu yidhi dagaal dhici maayo aniga madaxweynuhuna waxaan isku afgarannay magaaladanan inaan wax dagaaliya ka dhicin marka dadku ha isdejiyeen joogeen nabadna ha ku joogeen war hadde bawax madow maragaha jira intee idin lahaa eh. kudayo buntland kudayo eh. siday dowladeedu tahay war kalemaanay war ma haysaane eh. soomaaliya meeshaad ku ogeedeen ma joogto haye buubtay war ma somalilan baa la ixtiraafay bawax hadde xaggee aaday war horta soomaaliya inay tagtay anugu waxaan ogaaday markay jabuuti dayaxgacmeed cirka u dirtay dalabow haddaan saaray ka warranay oon cagta cagteera ka soo degday now war hadda cabdulla ma cirbixiyeen baa tahay warbow miyaanad maqlin maalindhood goortuu lahaa orgufulaya iyo qabaal mii ka dhig dhiganaaba eh. alla ilaah mardhow waa inaan dayaxa gaarnaay irma roogno dhulna ma roogno madayaan ka dheegi jira dayaxa guudkiisa sarayo daruuraha kala dhex qaadne cabdulow warwarka waa iga qasteen waana falantiin mana fiyoobidiine eh. taariikhda markii ugu horraysay soomaaliya eh. diyaarad ka baxday garoonka aadan cadde oo aan meel kale ku hakan oo waddan kala sii marin ayaa duulimaa toosa waxay ku tagtay ingiriiska ygoorma ingiriiska afgooya laga dhigay waryaa soomaaliya waa tabtay mayniin la waa tabay diyaarada ahaayeena kale maanay warkaas ka fiirsada uba xitaa meela shidaalkama haysa sii shuban miyaa war warka ku soo boodinin aanayga dhex gelinine madaxweyne xasan shiikaa diyaaradda saarnaa barqadiiuu halkan ka baxay londonna maqhribkiiuu ku tukaday wuxuuna shir guddoominayaa shir caalami ah oo looga hadlayo cunnada adduunka war madaxweynaga hobusbahi nimantiisreebareebeaynay kala dardaarmi war madaxo joog madaxweyne lafta garanaa sii fiiri la yidhi war goormaan ingiriiska madax ka noqon horta marka madaxweynuhu shir ku qabanayo war wakhtigii hore madaxweyne xasan sheekh shirar badan oo ingiriiska lagu qabtay waxaa guddoominayey raiisul wasaaraha ingiriis ingiriiska iyo madaxweynaha kanna madaxweynaha iyo ra wasaaraha ingiriiska gudoominayaa la yidhi waar wallaweynay goorma ingiriiska naga qaadeen anagaaba jaaraan ahayn warbow waaqlo waa fursade xasan iyo ingiriiskiisa maa ictiraaf weydiisataannin waar bashiiro goosashadan ma iska daysaan annagayna wareerisay wixii ninka daalanin maa u diimoonaa la yidhi war dhaafay halkaaka lagu ursado aryaadhaha war hee haysiin ra wasaare xamsa dooloobow dig ka yiriyaa la yidhi dooni ma qaatay warbow ninka daadku qaadee doonnidu qaaday hadda madaxweyne ku-xigeenka jubbaland weeye hadda muuxandalada maxamuud sayid aadan khatar ow galay khatar ma geline dadkiisu u gurmanayay ra wasaaraha dirga allah ka dhahoaya latina warmadayow madaddaad sitaa dirgax dheela aryaadhaha warkaan hanaga dhex gelina waa waalan tihiin ra'iisul wasaaraha madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayd aadanaa soo dhoweeyey daadka iyo dhibaatada ummadda haysowna inuu indihiisa ku arko u tega maha kismaayo inuu sii gudbi doonana waa la sheegay gobolka gedana meelo kale inuu ka tegi doono waa la sheegay baydhabo kamida meelaha daadku qaadana inuu soo mari doono waa la sheegay iyo liti gobol iska daray aryamadahayow baabuur dareeraw makorow aad dhihi jirtay eh. baabuur ma soco karoo doon kaliyaha lagu socahahaa la yiri warkalamaana war ma haysiine eh. dhibaatada daadadka iyo fatahaadaha iyo oonka iyo abaaraha iyo kulaylaha soo noqnoqda eh. waxaa sabab u ahaa layidhi isbedelka cimilada adduunka isbedelka cimilada adduunka qudheedana waxaa sabab u ahaa layidhi wadamada warshadaha waaweyn lahoqaaca faraha badan hawada ku sii daaya dhibaatada wadamadaas waaweyn abuureenna waxa u nugulaa layidhi taagta yar sida kale waana taas waxaa annaga oonka iyo fatahaadda talantaalligaa nugu baabi'inayaa inkastoo annaga nafteennu aan qayb ka nahay oo aan dhulkii nabaadguurino oo dhirtii xaalufinayno wasiirka wasaaradda deegaanka khadiija almaqsuumina waxay tidhi wadammada waaweynii dhibaatooyinka ay geystaan waa inay magdhow ka bixiyaan ummaddeennana qof kastaa waa inuu ku dadaalo inuu geed beero kuwa goynayana gacmaha laga qabto war wasiirad khadiija almaqsuumi wasaaradday eberta ka bilowday shirar caalamiyaho ay adduunka kula xisaabtamaysa ina abaabulay dheeraysa baa la yidhi hadda la kala teg orodse maahan war wasiir xamse la dhihi jiriyo hadda ka hor waxaa loo dhiibay wasaarad markaas la asaasayoo ka hortaga masiibooyinka la yidhaahdo kadibna shir jaraa'id intuu qabto wuxuu yidhi meelaan hal xafiis lahaynaa lii magacaabay oo kadib intuu aadamu guriga u kiraystay kaali hafiisu sagxaddanka bilowna uu kutilaynka fadheeda fadaahay war almaqsuumimo sagxadday ka bilowda haddana wasaaraddeeda wasaaradaha kuwa ugu shidan bay ku jirtaa dawlo walshaltabi roorna mee eh? waar walla war ma haysiine idinkuunbaa isku dhex qaranka somalilan wuxuu gacanta balse ku hub eh. badan oo laascaanood loo waday waaqlow jananeedii eeyohayan hagubadeena waan qaranka sirdoonkiisa indho quraan yuu leeyahay eh. dowladda somalilan eh. maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa war kalmaanay war ma haysiina gobolka jubbada dhexe gacanta shabaab ku jiray dadkii oo dhan waa ka soo barakaceen sababtaa gurmad iyo gargaar midna uma ogola waxay haysteen hore ay u qaateen cabdalla biroola war kalluumbiyola'aan ma noolaa kare amay soo raaceen war hadda garawaaga cid uu ku gamba karo ma jirto warkalamaanay war ma haysiina waanta waxay ku beegan tahaa layidhi maalinta qaramada midoobe aqoonsatay maalinta carruurta adduunka marka waxaan la yaabanahay wadamada waaweyn ee qaramada midoobey madaxda ka ah carruurta reer falastiin carruur bini'aadan uma yaqaaniin miya war xogayaha guud ee qaramada midoobe antonio gondres wuxuu yidhi maalin kasta kaso waxaa lagu xasuqaa carruurta reer falastiin wax la aqbali karo iyo wax la qaadan karana ma aha waxa kase ka dhacayna haddii la sii daawado karaamada biniaadamka ay hoos u dhigaysaa war kalemaanay war ma haysaan maalin dhoweed madaxweynaha shiinaha iyo madaxweynaha maraykankaa kulmay dabeedna markay sheekaysteen madaxweynaha maraykanku xaquuqul iisaamku kala hadlay madaxweynaha shiinaha kadibna madaxweynaha shiinaha jimbin waadhow la caddeeyaa layidhi beentis abyaabay war madayo hayga dhexgelina quburo fasirta hadalkooda waxay dhaheen madaxweynaha shiinuhu wuxuu ku qoslay baa layidhi war adoo ka dambeeya waxa qase ka dhacaya miyaad xaquuq biniaadan ka marka anna waxaan u fasiray qosolka madaxweynaha shiinaha muuqdaay aryaadhaha samigae cabdullana waxa uu yidhi eh nimaad inow ku ajaara eh. ogtahay ma la aamina eh. inow ku ajaara eh. ogtahay ma la aamina war kalamaanay war ma haysiine ciidanka kumaan doosta gorgor ee ku sugan shabeellow macalaa taliyahooda suulnuuge iyo koox ka mida kalamaano cabdikuus yahankoolka galmudug ka mid yihiin kalamaanay furuntu ku soo qabteen ayagoo fadhi weyn meegaartay si fiicanna waa u koobiyeeyeen laakiin waxaa iigu darnaa sargaal kalamaan la hadla hadlay oo weliba sidii hankool u gabiyey warkaasi ma liibaan lugcad buu ahaa warwariye kuuma sheegina kumaan doos boodaan kuu sheegnay naga sug warka waar maxay u waayeen maska ma cuntiin siday cuntiin war mas waa yaryahe macalaa khawaariijtay cunaane wuxuu yidhi markii aan kuluulaystay qadka kaamil u eego adinkaa ka dhex kooyee kalamaani dhegaysta kabta aan ka hadlayno kaadadkii xamarweyniya kaaraan aha salkeede waa shabeelow korkiisoo kulayl baa ka socdee kaarabiinadiin iyo kuuryaan ma wadatiin kulmiye kulama jiro kulmiye kaamana jiro ee eh, adigu ha iskurbayn kamanaaslaabas maynka dara waayen war kalamaan dagaal waa taqan waana diriraane difaac laguma gaariyo inay dad iska tiirshaane wakaa doorka ay dheelayaan dunidu eegaehe maxay doqonta ugu sheegayaan diracyo weeyaan haya kumaandoonsa iska baraysahe war kalamaanay war mahaysiina maxkamadda ciidamada waxaa la soo saaray eedaysanayaal khawaarij oo mid ka mid ii qoysdhan qarax ku laayey eedaysanaha labaada qof dumara ahaydna waa qarinaysoo gabaaday u ahayd baa yidhi markii loogu tagana waxay tihi habaryar baanu ahay kadib markii maxkamadda la horkeenana waysaqoo waayeen amiir jilibshoogaana isku xidhaan la labadooda horay suma aqoonin hadda wiilkii iyo habaryartiisii guriga isla deganaayo sharcidarrada ku wada noolaa shirqoolka dadkana wada maleegay midba midka kale magac bilaashuu u yaqaanay war magacyadu waa xararkii mataqaanide waar shuurta iskaga xaragooda marka war kalemaanay war mahaysaana boosaaso waxaa lagu qabtaa la yidhi qaraxyo daacish ay u diyaarisay goobo ganacsi in lagu qarxiyo war ma baadiyay u diideen ma tukaamaa gaaloobay ganacsiguma ridoobaa war aryaaba ridda loo laayay maalaabaa loo daahaya war cabdikuusoo halganku dhabka yahay oo furunta ka heysay wuxuu yidhi inta hanta qabada ah sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay kay qaloola tahayo wayno qori afkiiyo loolada lululay fariimahaasi ee xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka nabadgelyo Thank you.